قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال أنه قال in kollay sidan horeba u sheegay kitaabka dhexdiisuma inta badan taraajimta waxyaalahan muqadimada un inaga hadhayo mooyaan iska laba sugaynaa marka <clears throat> maxamed ibnu cabaad iyo saciid ibnu camrinba labada sheekheeda muslim bay kaga mid yihiin waana dee kollay rag inoo iman doono marar kale inagu soo noqon doona alashcafiyuna waa adigu isagaa waxaa awowgii dambe ayaa ashcad ahaa oo adigu markaas kaas baa loo nisbeeyey ashcad ibnu qays ilkindi oo dee abtirsinta uu kuba gelayay <clears throat> jamiicanna waa labadooda ayay wada warramay buu leeyahy laakiin wuxuu yidhi can ibni cuyayna labadooduba ibnu cuyayna wax ka warinayaan haddana cibaaruu soo celiyay qaala saciidun akhbaranaa sufyaanu can hishaam ibni xujayr kolley waa umuurihii hore inuu soo marray oo muslim cinaayadii badnayd ee uu xataa iyo ilaalintii badnayd ee uu lahaa alfaadaha iyo inuu kala sooco uu bal matalan diqadii badnayd oo kolkol aan kutubta kale lahaynba ayuunbay tani kaba mid tahay labadooduba ibnu cuyeyne ka warramayaane laakiin saciid baa cibaare ahaan buu muxuu isagii dib ugu soo celiyey lafdigiisa ahaa akhbaranaa sufyaanu marka lafdiga maxamed maba ahayn waxaa suurtagala ah cali bnu cuyeyne intaasuna in ahayd ee isagu markaa maxau uu yidhi saciid baa gaar ahaantiisa akhbaranaa sufyaan sufyaankuna waa ibnu cuyeynihi un sufyaan ibnu cuyeyne maanta hishaam ibnu xujayr buu kaba warnayaa waa isna atbaacu taabiciintii un kaba mid ah oo waxa weeyaan bal ninkan kolley waana nin culimadu sha'nigiisa iskuba khilaafeen oo akthar min waaxid oo isagu dee daciifiyeyna waa jiraan qoloyn iyaguna tacaduday oo ilaa saddex iyo tawhiiqiyeyna waa jiraan oo kolley waa nin aan dabdigiisu markaa heerka sare aanu gaadhsiisnayn oo dee a'imaduba xataa qowlkoodu iskuba khilaafsan yahay <clears throat> xafid muxajar ba xataa wuxuu kaba cabiraa saduuq oo xataa hiqanimaya taama siiya waa nin dee run badan ah cadaaladiisunbuu sugaayo aqlaadna ay kolkol iyo akhdaa xagga xifdigiisa ka dhacdo can daawuusin qaala wuxuu ihi daawuus waatna xalayba soo maray jaa waxaa yimi haadaa ninkan oo xushayn baabu dee uga warramayay ninkanna waa u ishaarayo waa nin ay bal maalan markaa ninkan kaleba uu garanayo uba muuqdayoo waaba kan ila bni cabbaasin ninkan baa wuxuu u yimi ibnu cabbaas macnaa isagoo dee ay barkaa majlis buu yimi isagu uu joogo ama xalqa uu lahaa markaas ba wuxuu yidhi ninkan waana magaciisu waatay noo soo socdee ibnu cabaas buu u yimi yacnii wuxuu u jeedaa bushayr bna kacbin ninkaa bushayr ibnu kacbi la yidhaaho u jeedaa bushayr ibnu kacbi horta xagga dabdiga bushayr weeye bashiir maaha waayo waa laysku isku qald lagu qaldamaa magaca badan ee kutubta ku badanna bashiir weeye bushayr waa yar yahay bukhaari iyo muslim haddaan eegnana wax bushayr la yidhaaho ninkan aan hayno caawa oo bushayr ibnu kacbi la yidhaaho iyo nin kaloo bushayr ibnu yasaar la yidhaaho in yar ka yar dambeeyo isna taabicuun oo ansaara ayaa ku wada sugan laakiin bushayrkani kitaabka bukhaari waa ku sugan yahay <coughs> muslim laakiin halkan muqadimadunbuu weliba riwaayo kuma laha isagu waa dikri un hadalqaadkiisun baa meesha yimi ee wax kale kuma laha muslim oo kitaabka intiisa kale kuma sugna muqadimadan uu hadalqaadka ku leeyahay ee dadkii sanadka ku jiray xataa aanu kaba mid ahayn mooye laakiin bukhaari waa ku leeyahay ama ninka kale labadooduba waxbay ka wada wariyaan marka labadaa bushayr unbaa wax bushayr la yidhaha jira wixii kale suuradaa leh bashiir bay noqonayaan bashiir iyo bishir iyo waxyaalaha jira iyo dee busri iyo bal markaa bushayr ibnu kacbna waa nin taabici weyn ah oo dabaqadii saxaabada un kuba xigtay weeye waa taabici markaa weyn oo taabiciinta kuwii ugu horreeyeyba ah waana nin hiqaa ah sidiisa kale haddaba ninkaasaa yimi oo ibnu cabbaas buu u yimi daws baa ka warramaya oo asxaabta ibnu cabbaasa ah. fajacala wuxuu gudagalay yuxadiu ibnu cabbaas inuu u warramayo axaadiid buu sheegayay ibnu cabbaas baabuu la joogaa axaadiid buu rasuulka ilaahay ka soo naqlinayay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam buu lahaa waanan taabici weyn sida aan soo sheegnay oo dee saxaabo kala duwanna sooba gaadhay ibnu cabbaasna waa la jooga <clears throat> faqaala lahu ibnu cabbaasin ina cabbaas baa wuxuu ku yidhi markuu muddo taa waday cud li xadiidi kada wa kada xadiidka caynkaa iyo caynkaasa bal ku noqo oo xadiidkaas ku celi aada sheegayso facaada lahu uu ku laabmay uma xadaahu haddana axaadiid kaleu sheegay fa qaala lahu wuxuu ku yidhi ibnu cabbaas baa haddana ku yidhi cud laaban oo waxaad ku noqotay xagga dikriga iyo sheegitaanka lixadiidi kada wa kada xadiidka caynka iyo caynkaaseed sheegaysay facaada lahu kiibuu haddana dib ugu noqdo dib u sheegay fa qaala bashiir ba bushayr baa wuxuu yidhi lahu libni cabbaasin ku yidhi ma adri anigu ma garanayo ho dee arrintan isagoo waxyaalo badan sheegay buu midhirh ku celiyey haddaba ma garanaya buu yidhi carafta inaad garatay xadiidiyo xadiidkayga kullahu dhammaantii oo wa ankarta hadaa kan aad leedahay cud lahu ama cudda xadiidi kadaa un aad oo sidaa daraaddeed aad iigu celisay am ankarta xadiidi ama inaad qoonsatayba inkirtay xadiidtii kullahu xadiidkayga dhammaantiiba aad inkirsan tahayoo carafta aad garatay uun haadaa kan aad leedahay ku noqo uun kad garatay kaa yahay taa ma kala garanaya buu idhi faqaala lahu ibnu cabbaas ibnu cabbaas baa wuxuu ku yidhi ina anagu kunnaa waxaanu ahayn <clears throat> ibnu cabbaas baa le ninkiibu ee eh, isaga iyo dadkii amhaashiisa ahaa buu kaba warramayaa ina anagu kunnaa waxaanu ahayn macnaa waa maratan min fii waqtin min alawqaat nuxadau can rasuuli اllaahi sala allahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay xaggiisaana nalooga warrami jiray markaa macnuhuna waanu dhegaysan jirnay u dheg raaricin jirnay xifdihi jirna oon dabdin jirnay annagoo aada ugu xiisaysan oo aadna ugu soo jeedna maxay yahayd waqtigaas waa id waqti ayaanu taas rasuulka ilaahay wixii nalooga warramo aanu dee dabdin jirnayna hagaagna u dhegaysan jirnay id waqti lam yakun aanu ahayn yukdabu calayhi mid rasuulka ilaahay lagu been sheegto oo dadku ay dee dad run sheegaya ahaayeen dadkii ahlalwaraca ahaa ahlalxifdiga ahaa iyo ahlalcadaal markay dadkii saa ahaayeen falamaa rakiba naasu dadku markay fuuleen alsacba wadaluula macnaa waxa weeyaan waa maslaka siya dariiqka soo mid meel hagaagsan iyo meel aan fiicnayn iyo meel aan fiicnaynba ay mareen weeye masal qaadeen laakiin markii waa masale ahaana markay fuuleen asacba waa neef dee adag oo si lagu fuulaabo uu adagiyoo buubayo oo dee bal maalan oo kale iyo wadaluula hayin awr hayino mid hayina labadiiba ay fuuleen ayaanu taraknaa kaba tagnay alxadiida waa xadiidkii waa dhegaysigii aanu dadka caynkaasa ka maqlaynay axaadiida canhu isaga xaggii rasuulka ilaahay dee xadiidkiisaas inaanu dadkaa sheegayo aanu dee uba dheg raaricino onu dhegaysano ayaan kaba tagnay bal horta cibaarada hore inaa kunnaa nuxadasu waa dabdi baan kaasaan mariyey oon markii hore ku horeeyey waayo dee actar min waaxid baa yar raajax yeelay taas iyagoo le riwaayaadka ibnu cabaas nooga soo socda ayuu markaasna waafaqayaa ama uu munaasib yuu ku habboon yahay meesha laba dabdi bay adigu halkan dabdiyeen in ficilkan musamo aan kaba dhigno oo marka aan idhaahno inaa anagu kunaa waxaanu ahayn nuxadisu kuwa warama can rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay axaadiidiisa ayaanu warin jirno dadka aanu ku dhex faafinayno onu sheegaynay waktiganu dee id waqti lam yakun ama xiina dee waktigaa lam yakun aanu ahayn yukdabu calayhi mid lagu been sheegto markaa rasuulka ilaahay dee dadku ay dad run un u ehela waxrunahun iyo waxay hagaag u hubaan inay rasuulka ilaahay kaba soo naqlinayaan baanu anaguna xadiidka sheegi jirnay falama rakiba annaasu markay dadku fuuleen asacba wadaluula macnaa waa neef hayina awr hayina iyo mid aan hayin ahaynba oo ujeedadu masraka dee dariiq hagaagsan iyo dariiq kalaba ay dadki mareen taas baa macnuhu noqonaya <coughs> ayaanu tarakna alxadiida canhu aan iskaba daynaa inagu oo dee si aan ama arrinta iyadaa ama dee cid nalooga dadin waayo haddii la doono aan wax loogu korkordhin oo wax loogu siyaadinayo ayaanu faraa ugaba qaadnay bal taasi waa dabdi laakiin aymo kala duwan sida qurdubi saaxib lmufhim oo kale iyo sindi iyo qolooyin waxay halkan yar raajax yeelaan bal taasna waa macno dee waa kaasoo macnuhu waa inoo ixtimaalaya waanu inoo qabanaya walo dee arrinta yara iman kartaa dee cilmiga faafintiisi iyo nashintiisi iyo dadkii oo wixii loo caddeeyo waxaan dadka kaba dhacay dee loogama tegayo oo dee isaguna ugama tegin tacliimtii cilmiga iyo faafintiisii <coughs> bal dee asxaab alahwa kuwii ugu adkaa sida khawaarijtii oo kaliya markay u yimaadeen ay su-aalo ula yimaadeen ama su-aal xaggooda uga timi cilmigii ma qarina waa u jawaabay oo waa sheegay intaasaa wax ka yar iman karaane laakiin xagga kale macnu dee waa macnaha cad arrinta labaad ee aan leeyay saaxib saaxibuulmufhimi qolooyin kala raajax yeelay waa in nuxadathu la yidhaah oo waa inoo soo socdaana riwaayaad kale oo ujeeddadu waa naloo sheegi jiro xadiidkii rasuulka naloogu warrami jiray markaa macnuu muxuu ah yahay markaa xadiidka rasuulka naloogu warramo waanu dhegaysan jirnay hagaag baanu dee waxa weeya nugu soo jeedsan oo wixii waanu xifdihi jirnay oo dee xadiidkii si aan ruuxii uga warin oon uga maqallo ciddan sheegaysa laakiin taasi waxay di waqtigii aan rasuulka ilaahay wax beena aan laga soo warinayn laakiin markii ay dadkii de ay noqdeen waxyaalahani soo galeen fitantii iyo waxyaalahaasi bilaabantay asxaab alahwaa bilaabmeen waxyaalo aan jirin la wariyey marka caynkaasa tan uu dee asacba oo dalul kama cabirayo marka inaanu dee waa ruuxaan ku kalsoonahay un mooye marka cid kaleba wax ka maqallo cid kale wax ka dhegaysano ayaanu iskaba daynay ayay taasna noqonaysaa waa macno cad kollay waxaanay u raajax yeeleen riwaayaadka inoo soo socda ayay u raajax yeeleen iyo arrintaa hore marka hore yar tilmaamay xagga asacbu wadaluul qurdubi baa wuxuu yidhaha mufhumkiisa kollay nawowina hadal waa leeyahay oo isaguba taa uu ku leeyo haddaan hadalka nawowi kuba horeeyo wuxuu idhaha aslu sacbi wadaluul fi libil waa geela ayaa dee labadan wasfi loo isticmaalaa ama asalkiisiyo asacbu alcasiru lmarguubu canhu waa neefka adag ee adigu dhibtaba anigu dee aan hayinka ahayn weeye de si loogu intifaaco ama loo rarto loo fulaaba ay adag tahay ee markaa dadku ay nacaanba daliilkuna waa ka hayinka asahl ayib almaxbuub almarguuba fiih macnuhuna dadku markay dariiqkasa mareen mima yuxmed wayudam qordobi baa wuxuu isaga tiiso ay ahayd asalku saa uu sheekhu yidhi buu leeyay waa geela macnihiisu waxa weeye ana الnaasa tasaamaxuu fi اlxadiiثi can rasuuli اllahi salى اllahu عalيه waslm wاjtara'uu calayh fataxadaثuu biاlmardiyi canhu aladii mahalahu bidaluul dadkii way iska fudaydsadeen sahashadeen xadiidkii rasuulka ilaahay lagaba warinayay way kuba dhiiradeen markaasaa maxay ka warrameen ruux laga raaliyo lagu kalsoonyo kaa uu mithaalka ugaba dhigay daluulka oo kale min alibil iyo ku aan laguba kalsoonayn iyo waxyaala munkarana way wariyeenoo kan mithaalka ugaba dhigayba weeye asacb oo ugaba dhigay markii dee taasi dhacday ayaanu anagu umuuraha dayno oon fara kaba qaadnay welina hadalku waa inoo socda وxadثnي محamed بن رافع qال xadثna cبدالرزاq qال أخbarana معmر عan dاوس عan بن dاوس عan أbي xalta سندkan sidaasaynu usoo wada aragnay عan iبن cabاsi qال أنه qاal إنama kuna waxaanu ahay نxفظ kuwa xifdiya الxadيiثa xadiidka oo xadiidkaanu xifdiyi jirnay cidda noo sheegaysana aanu ka xifdiyi jirnay walxadiidu yuxfadu walxaal alxadiidu yuxfadu can rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam iyada uu yahay marka ama markuu ahaa xadiidku mid rasuulka ilaahay laga xafido dadkii hiqaada ahaa ee lagu kalsoona ay sheegayeen oo laga qabto taas fa id rakibtum kol haddii aafuusheen kulla sacbin wadaluul waa macnaa waxa weeyaa neef hayino iyo kaa ama layliga ama kaas isagu bal maalan daluulka u cagsiga ee dariiq kastaba marteen ee dhowrdee markaa meel kastana aa wax ka qaadateen cid kastana ay wax sheegayso fahayhaata waxa fogaatay oo dheeraatay inaan idinku kalsoonaano ama aan wax idinka qaadano on idinkaba taasi way dheeraatay taas buu lahay haatabe bacudata ay bacuda an nasiqa bixadiidikum waxa dheeraaday oo fogaaday aada u dheeraaday weeye inaan xadiidkiina ku kalsoonaano kol haddii dee xaaladu ay taa tahayba kollay halkana nawowi hayhaat oo dee ismu ficila iyo luqaadkeedi iyo waxaasuu dhiganaya isagoo kitaabkiisa kale tahdiib ulasmaa waluqaat ee halkana ku ishaaraya kolley halkaasna ay ugaba sii basiisantahay lakiin halkanba waa dheereeyey oo macnaha waxa dheer buu leeyahy oo fog inaan idinku kalsoonaano markaa kol haddii dee xaaladuba taa tahay ruux mardi iyo ruux kaleba laga warinayo waxaan la hubin la sheegayo waxyaalo kalena ay yimaadeenba taas waxadaanii abu ayuba sulaymaan ibnu cubaydillaahi alghaylaaniyu qala xadaana abu aamirin abu caamirin yani alcaqadiya qala xadaana rabaxu can qays bni sacdi can mujaahidin qala anahu qaal abu ayub sulaymaan ibnu cabdillaahi sheekhada muslim ayuu kaba mid yahay bo kollay dee isagaba aada ugu soo dhow marka la eego xaggii dee waa xafnu xajar iyo kale isticmaalkii ama istilaaxiisa dabaqada koob iyo tobnaad ee ruwaaddu macnaa waa dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay kuwii ugu waaweynaa mahayo kuwoodii dhexa weeye ayuu noqonayaa oo isagu xaafid xajar saduuq buu ka cabiraaya lakiin dee nasa iyo sheekhyadiisa uu kaba mid aha uu tawsiiqiyaayo dee darajada in ka sarrayso siiya abu caamir alcaqadi isagu nisbadan caqad waa reer loo nisbeeyey cabdilmalik ibnu camrin baa la yidhah waa nin iqo atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeye laakiin cibaaradan dhacday yacni alcaqadiya waateen habeenkii dhawayd ka soo hadlayna waxaa muslim halkan ula yimi oo dee sheekhiisii baanu cibaarada raacin abu caamir buu ku daysay markaas dee loo garto dadkii ugu tacriifiyo sheekhiina wixii uu yidhi aanu waxba ugu ziyaadin ayuu yacniida laba yimi qaala markaa wuxuu idhi abu caamir alcaqadi oo nin hiqa oo atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey ah xadaanaa rabaxun rabax ayaa noo warramay oo adigu waa nin kollay aan heerkiisu dee heerkaa raggaa aan u gaadhsiisnayn aar min waaxidna ay daciifiyaan laakiin muslim meelo dhowra ayuu kitaabka kullayoon badnay malaa saddex meelood iyo waa mutaabaca uun maha raggii dee usuusha iyo taa uu axaadiia kaba warinayeen markaas ninkan rabax ibn abi macruuf baana la yidhaahaa bal markaa ninkaasaa muxuu ka warinayaa can qays ibni sacdin nin qays ibnu sacada waa nin hiqa ah isagoon filaya asalkiisu inuu xabashi aya dee waa abu cabdillahi alxabashi saas baa kutubta uba timaada waa ninkii cada ibnu rabax xalqadiisii bedelay markii uu dhintayba walaa anu isaguba muddo dheer sii noolaan oo nin hiqa oo reer makaan can mujaahidin isagu waa imaamkii macruufkaa qaala wuxuu uhi mujaahid jaaa bushayrun bushayr baa yimi alcadawiyu reerkaa reer bushayr ibnu kacbigii weeye aynu soo maray reer bani cadi loo nisbeeyey ila bni cabbaasin buu u yimi fajacala wuxuu gudagalay yuxadisu inuu warramayo ibnu cabaas baabu u yimi saxaabigaa jaliilka ah xabru lumma markaasaa isaga axaadiis buu rasuulka ilaahay kaba sheegaya xaggii oo yaquulu waxaanuu ku qowlayay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam dee waan in taabici oo rasuulka ilaahayna lamuu kulmin ciddii kaleu ka wariyeyna ma sheegahayn fajacala ibnu cabaas ibna cabaas baa wuxuu gudagalay laa ya'danu inaanu dhegaysanahaynba lixadiidihi xadiidkiisii oo adina ya'danu macnaa waa dee aanu dhegaysanahaynba u dheg raaricinahaynba xadiidkiisii udunba siaasaaba dee dhegtaba waa la ficilkaa macnihiisu taayah looguma magacaabay waa rabbiha waxuqad walaa yanduru ilayh xaggiisana aanu dayahayn waayo dee ruuxa cilmi cid ka qaadanaya ee dhagaysanaya kolle waxaaba idhan dee talaqigii iyo cilmigu siduu qalbigii ku gaadhaya waa laba dariiqo waa samcigii iyo basarka weeye oo labadoodu markay wada jiraan ee samcigii iyo basarkiiba uu wada jiro waxa weeyaan ruuxuna uu soo jeedu qalbigiisa u furan yahay dee waaba kolley waa dariiqa dee ugu reer sarreeya ama ugu toosanee cilmigii lagu dabdiyo ee lagu faa'iidaysto haddaba manaan u dheg raadhicinayno ma dhegaysanayno xaggiisana maba dayahayn faqaala wuxuu uhi ya bna cabbaas ibna cabbaasow maaliya waxaa ii sugnaaday muxuu yo laa araaka ananku arkahayn tasmacu xaal aad dhegaysanaysa lixadiidi xadiidkayga maxaad xadiidkayga u dhegaysan laaday uxadisuka can rasuulillaahi sala allahu alay wasalam rasuulkii ilaahay baan kaaga warramayaa walaa tasmacu ma maqlaysid dee kollay maqalka u waa taa tahoraba adigaa dhegaysun iskaga fasirtay lafdiga inay asalka luqada haddaan sideeda u dabdiyo laa araaka tasmacu aanan ku arkayn tasmacoodoo maqlaya dee waa maqlayay hadalkiisa laakiin maba dhegaysanayno waa samaaca qabuuleed oo macnaa aan aduu dhegaysanaynin buu u jeedaa tadna taasun baan kuma fasirayaaye walaa tasmacu macnaa ama samaac qabuuleed aanad u maqlahayn xadiidkayga aqbal samaaci ama aanad u dhegaysanahayn ee aad isaga sii jeedaa faqaala ibnu cabbaas ibn bnu cabaas cabbaas baa wuxuu yidhi ina anagu kuna waxaan ahayn maratan waa fi waqtin min alawqaat waa maratan min almaraat ama waa fi waqtin min alawqaat waqtiyo idaa samicnaa markaan maqalo rajula nin aan maqalo yaquulu ku qowlaya qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam saale markaan maqalo ibtadaratu way u degdegaysay oo tasaabaqat way absaaruna markaaba xaggiisaan eegayna onu u jeedsanaynay wey wa asqaynaa ilayhi waananu u iilaynay oo biaadaanina dhagaha yagana waanu u leexinaynay xaggiisa oo dee waxa weeyaan oo macnaa ujeedadu waa saqa oo kale waa maala oo asqaynaa lahu ay amalnaa lahu ilayhi biaadaanina oo waanu u dheg raaricinaynay weyo waanu dhegaysanaynay waananu eegaynay falama rakiba annaasu sacba wadaluula markay dadkii ay dee labadaasba wata aynu xadiidkii hore kusoo marray ama aharkii hore ay fuuleen dariiq kastaba ay mareen masle kasta ay qaadeen lam naahud maanaan qaadan oo markaa dee waxaanu noqonay kuwa aan ka qaadanayn min annaasi dadka ilaa maa nacrifu waxaan garanayno uun mooye oo macnaa waxa weeye asqaynaa ilayhi biadaanina waa qabilnaa minhu wa akhadnaa canhu wey waanu ka aqbalaynay waanu ka qaadanaynay ka warinaynay laakiin dadkii markay dariiq kastaba mareen ay waxaa markaas hayin iyo mid aan hayin ahaynba fuuleen marka ma qaadan min annaasi lam naakhud min annaasi ilaa ma nacrifu waxaan garanayno ee axaadiida ama ciddii warisay dee hiqaad ay dee dad lagu kalsoonyahay mooye wax kale anagu maanaan qaadan kolley axaadiid iyo baabkuna dee waa inoo wada socdaa n macnuhuna waxa weeyaanun waa waxyaalaha aan la hubin riwaayaadka ee munaakirta ama dacafada iyo ciddii majaahiir iyo waxyaalaha caynkaasa inaan waxba laga warin iyadoo dee ixtiyaadkaas xaggii riwaayadii lalaba yimaadunbaa kolley khulaasada oo dhami uu yahay waana dee kolley waa waaqaco kale oo suurtagala ah, waaqaco labaad inay tahay inay tii hore uun oo dee ay qisada hore un ay tahayna waa suurtagale lakiin dee waa kuwa waxay wadaagsanayaan jiraan xadaثna daud بن cmri الضbiy qala xadaثna naafic بن cmra can ibni abi mulaykata qaala daud بn cmri الضbi wuxuu ka mid yahay min kibaari shuyuukhi muslim waayo waa dabaqadii imaam axmed iyo bal aadna imaam axmed waa u xurmayn jiray soo naqliyaan oo ninkan sheekhada ugu waaweyn sheekhada muslimna ama ragga ugu waaweyn raggaa wax kaba wariyey ayuu kamid yahay waa nin dhintay laba boqol iyo sideed iyo labaatankii hijrada dhintay oo hiqa ah waxa weya waana caashiro dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay raggoodii ugu waaweynaa weeye imaam axmed un dabaqadiisii qaala wuxuuhi xadaanaa naafic bnu cumar waa nin quraysha caalim ahaa reer maka ahaayo atbaacu taabiciintii ah naafic bnu cumar iljumaaxi can ibni abi mulaykata qaala anahu qaal ibnu abi mulayku isaguna ka warinayaa ibnu zubayr buu qaadina uu ahaa mu'adinna uu ahaa cabdullahi ibnu cubaydillaahi ibnu abi mulayka la yidhaha abi mulaykana waa zuhayr ibnu cabdillahi ibnu judcana waa nin reer bani tayma qora waa abubakar iyo reerkoodii waa nin taabiciyo isaguna caalimo taabiciintii dhexe kaba mid ah taas weeye qaala wuxuu yihi markaa ibnu abi mulaykahaasi katabtu labni cabbaasin cabdullahi ibnu cawatan aan leenahay qaadibaaba uu ahaa ibnu zubayr waqtigiisii weeye imaaradiisii mu-adinna waaba uu ahaa in markaasaa wuxuu yihi ibnu cabbaas baa waxaan u qoray waa dee waraaq buu u qoray wuxuu weydiisanayana waatan as'aluhu xaal aan weydiisanayo on ka dalbayo an yaktuba lii inuu ii qoro kitaaban kitaab uu iisoo qoro waa dee wax de isagu dee anfaca oo cilmiya inuu usoo qoro dee haddii dee aanu u suurtogelin markii inuu laba kulmo markaasna berigii dambe waa soo degay ibnu cabbaas maka haddana kollay mar dambe waa ka tegay oo daa'if kuu tegay daa'if baanu kuba dhintay waa intii uu ciraaqiyo ama basro joogay weeye oonu dee gaari karahayn oo dee waa duruqdii cilmiga lagu dalbayay oo haddii aan ninkii caalimkaa ruuxii aanay u suurtogelayn inuu gaadho hadduu dee matalan saas oo kale mukaatabo wax kaga qaato ee ama duruqdan kale soo korodhay iyadna waa dariiqii cilmi laguma qaadanayay haddaba inuu ii qoro kitaab ii soo qoro wa wayukfiya canii uu waxyaalana iga qariyo ujeedo dee waa axaadiistii ama ha noqoto waxyaalaha dee kollay isaga aanu fahamkiisu gaadhahaynba waxyaalo dhici karto ama khilaaf iyo muran iyo waxyaalo kaba imanayo waayo umuruhu soo qaadaya maha xaadiiun waa umuro kale iyo cilmi kale uun bal markaa taas inuu xiga qariyo ee ujeeddadu aanu igu badin sidaan wixii u dabdin karo ee waxaan dabdin karo fahmi karo io anfacayo ii faa'iideynaya inuu iisoo qoro waxyaalo qaarkoodna iska daayo taas baan weydiistay ibnu cabbaas bal hadalku waa inoo bal horta aan dhameeyo waayo cibaarada waa yakfiya caleyaan kusoo noqon doonaa faqaala ibnu cabbaas baa markii risaaladii gaadhay ayaa wuxuu yidhi waladun naasixun oo dee waa ninkaa cilmiga dalbayo doonaya inuu cilmi isagii usoo qoro waladun huwa isagu waladun walad weeye naasixun mukhlis oo saadiqun fii dalabih marka la eega cilmigan uu dalbayo nin ka run naasixa weeyaan taas buu yidhi ibnu cabbaas baa odhanaya markaase wuxuu idhi isagooy dee tani tahay arrinkaa isagoo ka uu ka dalbay ijaabid ajiibitaankii uu ajiibayay ana anugu akhtaaru lahu lumuura umuurta oo waxyaaluhu arkayo dee inay wax u faa'iidaynayso waan u dooranayaayo ikhtiyaaran doorashaan u dooran oo waana usoo dee waxa weeye cilmiga baahsan ballaadhan waxyaalaha dee isaga aad usii anfacayaan uga soo xulaya uga soo dooranaya wa ukfii canhu waanan kaba qarinayaa saa u waxyaalaha qaarkood baan iska daynaya aanan u qoraynin ka joogsanayo aan iskaba daynaya aanan uba dirayn taas buuri hadalkan akhtaaru lahu lumuura ikhtiyaaranna waa ijaabadii uu maarkaa waxay tilmaamaysaa inuu aqbalay wixii uu ka dalbayay oo uu ajiibayo oo dee wixii uu doonayay uu fulinayo intaas bay macnaheedu tahay <clears throat> bal kelimadii labaad ay la midkaydna waan gaadhay halkan waxay noogu sugan wayukfii canii iyo waukfii canhu oo dee kitaabadii ibnu abi mulaykana way ku jirtaa kitaabadan ibnu cabbaas hadalkiisiina waa tan kuba jirtaa oo kale a'imadii kitaabkan sharaxday oo waxa weeyaan a'imadii kitaabkan sharaxday sida imaamkan qaadiciyaad oo kaleo sharaxiisnoo maanta ikmaalulmuclim uu madbuuc yahay isagu isagoo sheekhadiisina intoodii badnayd ka soo naqlinaya halkan dabdigiisu wuxuu ahaa wayuxfii canii wa uxfii canhu oo xa ayuu ku dabdiyey waa sharaxiisna maanta waa madbuuco waa mutawafirba isaga waliba si fiican loo taxaqiijiyey ikmaal lmuclim isagu taas buu sheekhadiisii nin keliya mooyaane intii kale dee kitaabkan dabdinta iyo itqaanka u lahayd buu kaba soo naqliyey bal markaa taasuu kaba soo naqliyey markaa waxaana uu kaba dhigay dee keli laba macnuu meesha deeta ishaaray marka la eego alixfaa laba macnuu kuba yimaado alixfaa waa tan oo kale axaadiidii xagga gadhka iyo shaaroogtaya ku tacalluqsanayd e, icfaau lixa wa ixfaau shawaarib shawaaribtii oo aad loo gaabiyo lagu xeel dheeraado gaabinteeda ama la nuqsaamiyo timihii taas oo kale macnaha waa yimaadaa dee waxa weeyaan ixfaa oo kale oo dee mubaalago wax lagu xeel dheeraanayo xaggan su-aal iyo waxyaalaha caynkaasana ama ruux birigii iyo ixsaankiiyo lagu dheeraanayana macnuhu waa u yimaadaa <clears throat> kana bixafiya nahu kana bixafiya bal markaa isagu dee tatuu ku fasira waxay ahayd macnuhu waxa weeye axaadiida qaarkood sa dee aan halkan ba iskaba fasirayna qarintaan kuma fasirna waa bari inuu iska daayo onu iisoo wada qorina dee inun uu kuba gaabsado oo waxyaalaha qaarkoodna iskaba daayo oo macnuhu kuma fasirayo macnaha uu noqdo markaas markaa cibaarada ay noqoto san dee imaka wayukfii wayuxfii uu nuqsaamiyo cani xaggayga waxyaala uu kaba dhimo nu iisoo wada qorina dee wixii uu arkayo inay muhim ii tahay ee aan fahmaye ii anfacayo un uu iisoo qoro isaguna uu yidhi wauxfii canhu waan ka nuqsaamin doonaa ama wayuxfii markaas uu ku xeel dheeraado oo bal matalan ama dee isagoo tan beriga iyo ixsaankay uba jeeda cani haddii taas la yidhaaho canidaa bimacnaa calaa noqonayso wa yucfii calaya barta laakiin waa siuu isagu doortay laakiin a'imadii ka dambaysay sida ibnu salaax oo kale waxay leeyihin riwaayo san ku xidhiidhay oo inoogu xidhiidho riwaayo ahaana san inooguma sugnaa ee macnuhuna tan macno takalluf ku sugan yahay weeye ee waxay markaa ku dabdiyeen khabay meeshaba ku dabdiyeen oo san markii hore kuba laqbeeyo macnaa qarinta halkani macnaa yumsiku can bacdi alaxaadiid axaadiidta qaarkood uu iska daayo oo ama dee akhbaarta qaarkood iyo umuuraha qaarkood uu iska daayo waa umuuraha dhici karto ee markaa uu soo qoro hadday baxaanba iyadoo dee kolley maanta aaraa iyo waxyaalo kala duwan oo dadku dee aanay si cahdiyadii ka horreysay ahayn aanay ahayn muranka iman laha khilaaf ka iman laha ama waxyaala kala iman lahayeen taa iskaba daayo oo bal maalan waa say dee imaam nawawiyana ay raajix yeeleen iyo qayrkood ibnu salaxna uu leeyahy noocaa hore waa takalufe eh, macnuu waa kha dee waana taa aan fasire khadii qaala wuxuu yihi markaas waxaa dee raawi ibnu abi mulayka odhan oo warinayay hadalkiina katabtu ila bni cabaasin isagaa yidhi hadalka lainooga soo naqlinaye fadacaa wuxuu dalbay cabdullaahi bnu cabbaas biqadaa'i caliyin cali waxyaalihii qadihiisii ahaa uu xukumay ayuu dalbay macnuhu waa maxay waa kitaab lagu ururiyey cali wixii qada ee uu isagu xukumee uu riday waxyaalihii la isla imanayay ama intii kuufo jooga ha noqda ama kayrkeeda malaa tii oo la ururiyey oo la isu geeyey ayuu yidhi ii keena ninkana waa qaadi waa taa aan idhi calina marka la eego dee jaanibkaas de ducadii rasuulkuna waa jirtayba salawaat ullaahi wasalaamu calayh isagoo rasuulka ilaahay yaman uba diray ayaa uu ku yidhi de adigoo dee shaab oo saas macrifo aan lahayn baad ii diraysaa inuu dadkii kala saaro kala xukumo taas bay ahayd markaasaa rasuulka ilaahay uga duceeyey in ilaahay hanuuniyo oo sugo oo markaasuu yidhi taa dabadeed ibnu maajax baa wariyey arrin iyo laba xaalo ama dee cid isloo kay timi arrintooda iyo qadahoodii shakigama gelin bal dee waana tan aqdaakum wa aqdaakum caliyuna xadiid kuba soo arooray bukhaarina ay kuba sugnayd isagoo camar lahaa wa aqdaana caliyun ninka xagga qadaha noogu yaqaana ee jaanibkaa noogu aqoon badan ee saxaabadii haddaan nahay waa cali markaa dee aqdiyadiis kollay aqdiyo taa musadadada ah toosan bay hayd laakiin markii dambea dee asxaab alahwaa iyo shiicay yimaadeen baa waxyaalo kale laguma daray ee imaka taasoo iyadoo urursanna inamay soo gaadh hadhi dee walow kutubta kolley makadan dee kale cinaayo dambe oo raggaa salafkii loo cinaayodo fiqigoodii oo fiqu caliyinoo xafilaya inay barhkood wax kala qoreen oo dee cumar laga qoriyo caaisha laga qoriyo barhkood dee markaas waxyaala badanoo butuun alkutub ama ibnu abi shaybe musanafaadka oo kale ibnu abi shaybe iyo cabdirazaaq iyo kutubtooda lagaba soo oriyay keyrkoodna waabay jiraan oo waxoogaa lagaba helayo oo kolley laakiin dee waa kan ibnu cabbaas baa ti keena fajacala wuxuu gudagalay ibnu cabaas yaktubu inuu qorayo eeg markaa waa dee inay qiimaha ay lahayd aqdiyadaa cali haddaan waxaan lagu darin ahay aqdiyadaa ay lahayd oo waa ibnu cabaasoo cilmigiisii iyo aqoontiisii la ogaabaaba ictimaadsanayay tii wuli ii keena suu ninkan uguma diro fajacala wuxuu gudagelay yaktubu inuu qorayo minhu ay min waxa weeyaan qadaai caliyin ashyaa waxyaaluu kaba qorayey waxyaalaha uu kaba dooranayo isagii u dooranaya ayuu u qorayay wayamuru shayu waxbaa soo marayay maxalushaahidku waa meelahan eh waxyaalaha soo marayay kolkoo fa yaquulu wuxuu odhanaya ibnu cabaas wallaahi baan ku dhaartee maa qadaa ma xukumin bi hada kan caliyin cali qadaa halkan ee laleeyahay cali loo tirinaya wuxuu cali ku xukumay maaho dee wax khilaafsan ama qur-aankii sunnihii khilaafsan iyo si uu cali kuma ogaaya aqoontiisii ayaa kusoo baxaya oo wixii ku dhex jira markaasuu odhanaya ilaah baan ku dhaartee arrinkan cali oon ogaa kuma xukumin caynkana iyo waxaa caynkana dee nin halowsan unbaa wax ku xukuma calina dee waxa weeyaan waxaa la ogyay inaanu dalaal iyo isagu markaas aanu halowsanayn ninkaa toosan uu ahaayo macnuu waxa weya qadihi cali maha waa wax lagu daray waa wax lagu kordhiyey buu leeyahay taas oo wallahi maa qadaa bi caliyun ilaa an yakuna dalla kullu may inuu yahay mooye dee calina waxaa la ogaa inaanu dee isagu dalaalkaas iyo halowgaa kuba dhicin marka macnuhu cali kan xukumkiisii maha ayuu odhanayay bal macnuu kolley waa cad yahay xadaثna cmr الناqd qala xadaثna سfyaan بن عuyaynةa عan هiشhام بن xujayri عan dawusi qaala kolley سfyaan بن cuyayne iyo هiشham بن xujayr iyo dawus iyo waa rag aan soo maray cmr الناqid un baa malaaimaka lakin waa nin kitaabka inoogu badnaan doona sheekhada mslim cmr بn mحamed بn bukayr baa la yidhaha cmr الناqid waa nin xaafida weeye nin xaafida oo dee dabaqada tobnaad ee ruwaada ama atbaacu taabiciintii raggii la kulmay kuwoodii ugu roonroonaa kaba mid ah marka uu sufyaan hadduu idlaaqana isagu sufyaan thawri ma soo laakiin kolley camr bn naaqid sufyaan bnu cuyunuun buu wax kaba wariyaa wuxuu yihi markaa daws utiya bnu cabaas bn cabdullaahi bnu cabaas baa waxaa loo keenoo loola yimi bikitaabin kitaab fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay qadaau caliyin radia allahu canhu cali wixii uu xukumay ee qadahiisii ahaa <coughs> famaxaahu uu tirtirayba kitaab malaa dee wax dheer buu ahaayo dee iyado waqtiga malaa wixii ay wax ku qoran jireenuun markaasuu masaxay oo waa tirtiro uu maydhayba ilaa qadra wa ashaara sufyaan ibnu cuyaynata bidiraaci buu ishaaray qadra dee waa istini ama mustanihi weeye waana kaasoo waa nasbisanyaho dee icraabtiisii caadiga ahayd weeye ma tanwiinsano oo sababtu in xagga mudaafilehi qadaran baa jirto hadalka dambe ina tusayo oo de waa taqdiirka ah, ama mudaafilehi meesha uba qadaran yahan la tanwi aanmarkaa aan loo tanwiinin waayey e macnuu markaa wuxuu noqonayaa hadalka dambe haddaan kasoo qaadano ilaa qadara diraacin in diraac leeg mooyaane de malaa wax dheer buu ahaa taasoo mustadiila marka in diraac leeg mooyaane oo wixii uu ku sugnaa ee ku qornaa uu arkay inay qado saxiixa tahay un mooyaane waxyaalihii kale o dhan wuxuu leeyahay maha qadihiisii waa sida hadalkaa horeba barhkooduu kaba tegayey tii uu tirtirayba uu masaxay isagoo leh waxani qadihii cali ma aha xadaثna xaسن بن عaliyi الxulwaniي qala xadaثna yaحya بن adama qala xadaثna بن idrيس عan الأعmaشh عan abi isحاaq qala anahu qaal xaسن بن عali waa nin muصنifa tasniif lahaa xaafidna ahaa oo dee hiqa ah yaxya ibnu aadamna isna waa imaamun kollay tasniif lahaa ibnu idriisna waa cabdullahi ibnu idriis imaam qiimo badan oo a'imadii muslimiinta waqtigiisii cilmi iyo salaax iyo warac ahaabaa kollay dikrigu kitaabka intaba waa inoogu iman acmashna waan soo aragnay can abi isxaaq isagana xalay waan soo aragnay abi isxaaq asabiici qaala wuxuu idhi lamaa axdauu markay soo dariyeen ay la yimaadeen ikhtiraacdeen ay samaysteen weeye tilka alashyaa ashyaadaas bacda caliyin radia allahu canhu cali dabadeed oo macnuu waxa weeyaan dadkii shiicadii iyo raafidadii cali dabadeed ayaa akhbaaro badan iyo riwaayaad badan oon jirin oo dee been abuurada iyo waxaan la hubin ah ay cali u nisbaynayeen baa jiray cali de waa dadkii culimadii saxaabada raggii ugu aqoon sarreeyey buu ahaa jaanibkan qadahana waaba ninkii ugu horreeyey buu ahaa axaadiis badanna rasuulka ilaahay ka wari ijtihaadaad aad iyo aad u daqiiqana waa lahaa iyo bal umuuro saas oo kale oo waxa weeyaan taas in bal de had iyo goor cumar oo kale iyo waqtigii khilaafadiisiiyana dee ra'yigiisiiyo wala laami jira kolleyna dee kutubtaasin waxyaalo badan oo umuurahaasi way nooguba sugan tahay dee anigaa kutub tilmaamayay waxaana kolley dee kutubta taariikhduna muhim bay tahay waa nin baa jira moxamed cali salaabi la ydhaha salaabi waa nin libiyaana kalley doctoora mu'arikha aada kitaab siiro oo laba mujalladna waa leeyahay ma mujalad fiican oo dee in asira markaasoo durusiya cibar fiicanna leh buu leeyahay laakiin wuxuu leeyahay dee afartan khulafada iyo cumar ibn cabdilcaziis iyo dawladihii dambe iyo rag badan baa mid kasta mujalad kuma khaas yeelay oo dee waxaa maahaana axdaadii iyo taaso ninkuna waa ninkan imika aragno beryahan dambe intan axdaadadii socotay jaziira ay u yeedheen kaba soo baxbaxay libiya iyo markii lagaba warsanayay waa ninkan dee sheekh maxamed cali salaami la idhaaho waa nin mu'arikha ee waxaan leeyahay ujeedadeedu ah kitaabkiisa siiradna waa kitaab qayima ah, laakiin kutubtan khaasatan khulafada iyo raggaa u kaba qoray ma aha un kitaab axdaaeed oo u iyo tirinaya dhacdooyinkii say kusoo islaameen iyo jihaadaadkoodii jaanib dhan fiqigoodii iyo istibaadaadkoodii iyo waxyaala aad u layaab badanoo kutubtaa uu kaba soo ururiyey ayaa kuba sugan oo aad iyo aad u muhiimo oo kolley waaba aad u qariibsaday waan la yaabayba dee khaasatan kaa oo kale iyo dee kuwa kalena waa la mido kuwa kalena walow aanan dee idilaac u yeelan kutubtaa uu leeyahy waxaa leeyahy waa kutubu fi jeeda ninkii dee daalacanaya akrisanaya maha kitaab caadiyo axdaaiya waxaasun iyo dhacdooyin iyo dagaalo iyo waxyaalo muariqa in dee aadna kollay tabxiis badanna uleh bal jaanibkaasi laakiin jaanibkan sheegaya waa jaanibkan aan ujeedno qadahiisii istibaadaadkiisii umuurihii adigu waxyaalo dee umuuro badan oo taasa kolley waa kulansadayo aan aad ulaba yaabay u qariibsaday horta markaan arkay kitaabkaas iyo umurahaas waana ninkaa imaka aan aragnay jaziiriya ka soo baxay moxamed cali salaam waa nin doctooro weya waa muarikho dee ilaa salaajiqadii dawladda cuhmaaniyiintii cabaasid uh, waa kutub majmuucu imika leeyahay oo dee khaasatan taariikhdaas iyo jaanibkaas uma badan haddaba in wuxuu yidhi markaas waxan ay soo saareen waa dee cali bay markaa dambe raafido iyo waa dadkaasin waxa weeyaan ama ayay akhbaar aan iyo riwaayaad aan la hubin ama aan jirin oo dee isagii u nisbaynayeen oo markaasaa wixii isaga ka sugnaa iyo waxaan jirin baa isdhex galay deeta noqotay in lama kala saari kari waayo dee raggaa nuqaada ah mooyaan ay taasi keento xataa wixii kaba sugnaa in laga joogsado oo lagaba shakiyo haddaba markay waxaa la yimaadeen waayo bacda caliyin ayaa radia allahu canhu qaala rajulu nin baa yidhi min asxaabi caliya ninkan inoomay soo magacaabino asxaab almubhamaatna kutubtan dee mubham raggaa mubhamkaa kala hadashana horta barhkood dee ninka may sheegin magaciise waa nin dadkii asxaabtiisii kamid ahaaba wuxuu yidhi qaatalahum allahu aya cilmin afsadu qaatalahum allahu ilaahay ha lacnadee waa nimankii waxaa sameeyey ee waa jinaayadaa iyo jarimadaa ay galeen aya cilmin cilmi kee kamiday afsaduu fasahaadiyeen macnaa waxa weeye afsaduu cilman kaiira cilmi aada iyo aada u badnaa aada u daqiiq ahaa aada u qiimo badnaa ayay fasaadiyeen markii waxaan ay dhexgeliyeen ee waxaan ay ku dareen ee markaa laga kala soo la kala saari kari waayo deeta noqotay in haddii la doono layskaba wada daayo dee inay wax ka saabaan mid kastoo isaga laga soo naqliyey ixtimaal baa jira inay wixii lagu darayba uu yahay ayuu leeyahay cilmi aada u qiimo badnaa <clears throat> aada u fiicnaa ayay fasaadiyeen xadaثna عaliي بن khshrm qala أخbarana abu bakri yaعni بn cali rashid yacnida iyo huwada iyo way inagu soo noqnoqona lakiin kol haddaan mar sheegnay dee ogaada wuxuu ula yimaado muslim ulaba yimaado abubakr بn cayaashna waa nin atbaacu taabiciintii kamid oo kollay muqri shahiira ahaa caabidna ahaa bal kollay waa nin hiqaa si guud ama xadiidkiisu martaba xasan kollay hoos ugama dhaadhaco walow barhkood dee khaasatan riwaayadiisa acmash markuu wax kaba warinaya ay daciifiyeen dee bukhaariyana wuu ku sugan yahay xadiidkiisi laakiin kitaabkeenan halkan unbuu kagaba sugan yahay waana ninkan dee qayn caasim ibnu bahdala ee quraadan toddobada ah kaba mid ee qiraa'adiisu dee inagu aynu aqrisane ama ma dee inta badanba caalamlislaami badankeedu waa xabsa can caasim waa ninka qariinkiisa ahaayee dee caasim laba raawi buu lahaa mid waa xabsiga waa qiraadan imika inoo madbuuca inagu isaguna waa abubakr ibn cayaasho waa muqri qaariga labaad ama raawiga labaad ee caasim lahaaba weeye oo ninkaas dee taas xaggan kale xadiidkana dee waa nin riwaayaad badan le cibaado badanna waa ahaa ninkaas baa muxuu ihi qaala samictu waxaan maqlay almugiirata mugiiraan maqlay mugiirahana mugiirat bnu miqsam baa la yidhaha maaha saxaabigii aynu horena usoo aragnay muqirat bnu shucbe maahe xadiidkii axaadiistii warinayey baabkii hore dee axaadiistii man kadaba mutacamidan riwaayaatkiisii wax kamida warinayey waa nin caalim ahaa faqiih ahaa oo dadkii adigu atbaacu taabiciintii uu raggoodii ugu waaweynaayo walow uu soo gaadhay saxaabada midharkii ugu dambeeye kolley uu soo gaadhay mala aragti saasaan uma sugnaano muqiirat ibnu maqsan baa laydhaha waa fuqahadii reer kuufa riwaayaadkiisa uu ibraahim ibnu khaci kaba warinaya kolkol laydhaha ama waa nooc tadliis ama waa irsaal baa jira muqiirahaas baa wuxu uhi yaquulu ay wax maqlay muqiiroo leh lam yakun ma ahayn yasduqu mid run sheega calaa caliyin cali korkii radia allahu canhu fi lxadiidi xadiidka canhu isaga xaggiisa laga warinayo ilaa min asxaabi cabdillahi bni mascuudi mintu zaa'ida weeye oo dee faacilkii yasduqu baanay noqonaysaa ilaada waxaa ka dambeeya markaa maxaan odhanaya markaan zaa'ide ka dhigno iyadaan iskaba xadfaynaa laqbadiioo lam yakun yasdiqu calaa caliyin radi allahu canhu fi lxadiidi canhu ilaa asxaabu cabdillahi bni mascuudin cabdillahi bni mascuud asxaabtiisunbaa wax runa kasoo naqlin jiray kuwaasaa markay cali ka warramayaanay axaadiis iyo akhbaar kaba sheegayaan iyagu ka run sheegi jiray ee qolooyinkaan iyaga ahayn ee khaasatan shiicadii iyo nimankii qulaadooda ahaa raafido iyo ee waxyaalo badan oon jirin ayay isaga u tiirinayeen akhbaar iyo riwaayaad badan bay u tiirinayeen xaaladoodu say ahayde cidda run ka sheegi jirtay cali markay kaba warramayaan ay ahaydna markaa looga qasti jiray laga aqbali jiray ee lagu kalsoonaa asxaabtii ibnu mascuud bay ahayd bal markaa yasduqu waa dabdi waxaa kaloo lagu dabdiyey yusadaqu iyadoo bal matalan dee waxa weeye ficilka majhuul loo bineeyo on kollay macnuhuna waa inoo cad yahaye nawowina labada dabdiba waa sheegayaayo marka maxay noqon noqonun kollayna ila min asxaabi si un bay wada noqonaysaa midna faacilun bay noqon midna naayiba faacilun lam yakun may ahayn yusadaqu kuwa la rumeeyo loo rumeeyo weeye waxaan ay sheegayan calaa caliyin cali korkii oo cali waxay kaba soo noqonayaan min alxadii fi lxadiidi canhu xadiidkay kaba soo warinayaan dad la yidhahdaa loo rumeeyo laga aqbalo iyagu may ahayn ilaa asxaabu cabdillahi bni mascuud weeye cabdillahi bni mascuudna dee rag iyaguna calina laba kulmay wax ka qaatay ibnu mascuudna intii uu kuufa joogay de asxaabtiisii aada u qiimaha badnaayo sida calqamo iyo aswad iyo cabdiraxmaan iyo walaalkiisi iyo dee rag aad u wada qayim oo aad u wada heer saraa cilmi iyo camal wada lahaa ayaa jiray haddaba raggaasa ahaa kuwa run iyagu marka ama iyaga wixii ay kasoo naqlayaan laga rumaysto ama iyagu run ka sheegaya cali axaadiistiisa iyo waxyaalaha ay kaba warramayaan macnaha baabkana khulaasada baabkuna waxa weeyaanuun oo hadallada iyo aathaarta aynu kuba soo aragnay annahu laa yuqbalu riwaayatu majluul ruuxaan la garanahayn wax xaaladiisa la garanahayn dee markaa riwaayadiisii lama aqbalayo dee kol haddaan xaaladiisii la garanayn inuu dabdi leeyo in kale inuu rur sheegayo in kale war uma hayno iyo inay waajib tahay marka xadiidka la qaadanayo cidda laga qaadanayo in dee ixtiyaad lala yimaado la yska hubsado taasi ay waajib tahayoo xadiidka cidda laga aqbalayo ciddii wehelka ahaydun dadka ducafadana inaan waxba laga warin dadka aan lagu kalsoonayn dadka beenta sheegaya waxaa in laga dheeraado aan wax laga aqbalin lagana warin warkoodana aan la qaadan intaas baa adigu baabka guud ahaan aathaartii inoogu soo arortay macnahoodu ay ama dee khulaasadoodu noqonaysaa kolina wina buu usoo yar xaasilka kuba sheegaa baabu bayaani أن lisnaada من addiini haadaakani baabu bayaani kii caddayntii way ama caddayntii ana lisnaada isnaadku min addiini diinka inuu kaba mid yahay caddayntiisii la caddaynayuu baabkeedii yahay waana riwaayata riwaayada iyo waxwarintu laa takuunu inaanay noqonayn ilaa can ithiqaati dadka lagu kalsoon yahay mooye cid kale inaan wax lagaba warinahayn wa ana jarxa ruwaati ruwaadda oo la jaraaxeeyo hebel waa daciif la yidhaha hebel waa taasoo kale waadna aan dabdi lahayn la yidhaha hebel waa beenaalo la yidhaha maxay lagu jaraaxeeye lag maaha in lagu ceebaynayo waxaan tirin in laga sheegaye bimaa wax lagu jaraaxeeyo huwa isagu fihm iyaga dhexdooda ku sugan ay ku sifoobeen oo wax laga helayaa jaa inay bannaan tahay bal waajibun ay waajiba tahay sababtuna waxa weeye dee shareicadii ayaa la daafacayaa oo shareecadii baa la dhowrayaa la ilaalinayaa oo waxaan iyada ka mid ah inay soo gashaa taa lagaga ilaalinaya wa annahu jarxigaasi laysa min alghiibati almuxarama xantii xaaraamtahayd inaanu kaba mid ahayn bal min adambi can ashariicati almukarama shareecadii la karaameeyey daaficid la daafacayo oo waxaan iyadii ka mid ahay inuu soo galay lagama daafacayo inay tahay waa baab dheer iyo tarjamo dheer weeye waana umuuraha aahaarta badankoodu waa aahaare inoogu iman doonta ama aahaarta inoo soo socota bal taas buu baabkeedi yahay waana umuuro inoo wada caddayn doona isnaadkana dee marka uu inoo yimaadun baan arki doonaa waayo isnaad dee maba <laughs> maanta kol haddaan misaalkiisi iyo tadbiiqiisii hayno tacriifkiisi waxba saasa inagama sii xidhneen xadaanaa xasan bnu rabiici waa ti aan soo maray qaala xadaanaa xamaad bnu zaydin isaguna waa imaam aad iyo aad u heersan oo dee de a'imadii muslimiinta waqtigoodii ah ayuha aalibu cilma iti xamaad bna zaydin waa cabdillahi mubaarak baa lahaa ayuha aalibu cilma iti xamaad bna zaydin fadlb ilcilma bxilmin waqayid uma qayidhu biqayd xadaanaa xamaad bnu zaydin can ayuba wahishaamin عن محمد وxdثna فضyل عن هiشhام qال وxdثna مkلد بن حuسين عن هiشhام عن محمد بن سيrين bal umuurahan yar hubsada un si aan u yar kala saarno in cidda hadalkan uu hadalkiisu soo noqnoqday inaan u ogaano waliba maanta halkuu xa ka dhiganayo xadii ma dhigan eh muxuu sheekhu marka o yihi xasan ibnu rabiic baa sheekhiisa oo ninka dee waxa weya isaguna sheekhadii muslimkaba mid ahaa maxamed ibnu zayd baana sheekha labaada ah. maxamed ibnu zayd yuu ka wariyey can ayuba wahishaamin laba sheekh buu ka wada warinayaa mid waa ayubu sakhtiyaan aynu hore usoo maray oo halkii markuu raggaa dee waxyaalaysu keenbaaldhegaya khudbadii kitaabkaan kuma soo marray ayuub asxaabti xasan ninka kalena hishaam ibnu xasaan alqurduusi baa la yidhaahaayo asxaabtii moxamed ibnu siriin buu kaba mid ahaa ama marka la eego moxamed ibnu siriin axaadiidiisa dadka ugu cidqaanka badnaa min ahbat innaasi fi moxamed walow la yidhaha xasan iyo cada xasan albasri iyo cada ibn abi rabax markuu wax ka warinaya riwaayadiisa maqaal baa ku sugan oo heerkaa maal gaadhsiisna waxbaa ku yar jira ama dabacsanaan baa jirta laakiin moxamed markay noqoto min ahbat innaas oo hishaam ibn xasaan alqurdusi baa la yidhaha bal markaa eeg labadoodu ayuub iyo hishamiy ka wariyeen can muxamedin waa moxamed ibnu sirin imaamkii halkaa ku daal muxuu yihi waxadaanaa fudaylun can hishaamin maxaa soo noqday xasan ibnu rabiici unbaa soo noqday sheekhii muslim halkuu markii hore xadaanaa xamaad ka yidhi ayaa iminka muxuu yidhi waa sheekh labaad uu leeyahay waxadaanaa fudaylun waa fudayl ibnu ciyaad imaamkii qiimaha badnaa ee zaahidka ahaa caabidka ahaa caalimka fudayl ibnu ciyaad weeye fudayliyuu ka warinayaa ayuu laba socday imika can hishaamna waa hishaamkii horeynu haynay uun waa taas amya qaala haddana muxuu yidhi xasan ibnu rabiic baa haddana hadalkii kusoo noqday oo wuxuu yidhi waxadaanaa makhlad ibnu xusein waa sheekh saddexaad xasan ibnu rabiic mtaale um, makhlad ibnu xusein baa noo waray makhladna maanta raggaa kale lama waa waa nin hiqa ah laakiin halkan muqadimadu buu ku suganyahay kitaabka dhexdiisa inooguma sugna makhlad ibnu xusein kitaabka kuma imanayo halkanuu ku sugan yahay laakiin waa nin hiqa ah marka makhlad ibnu xusein muxuu yidhi can hishaami marka maxaan aragnaa xamaad ibnu zayd iyo fudayl ibnu ciyaad iyo makhlad ibnu xusein hishaam way ka wada wariyeen muxuu la dheeryahay xamaad labada nina kale fudayl iyo makhlad la dheeryahay inuu ayuubna ka wariyey ayuubna ka wariyuu la dheeryahay ee bal markaa waa intaasoo xasan ibnu rabiic baa saddexan sheekh wada leh marka hadalku si isugu soo yar xidhayayna taa weeye dhammaantoodna waa hishaamkii iyo ayuub waa labadaa ninu xagga dambe ama maxamed ibnu sirin cidda ka warinaysa can moxamed ibnu sirin qaala wuxu uhi moxamed ibnu sirin ina hada alcilma diinun cilmigani diin waa cilmigan xadiidku diin weeye waa dee kaas cibaado weeyaan waa taa dee shareecadii inoogu sugnaanayso masarkii labaad ee markaa diintaba ah xalaal iyo xaraam laga qaadanayo bal maalan iyo dee umuurihii kale iyo de caqiida iyo wax kastaba haddaba diin weeye rabbi lagu loogu tadayunayo loogu cibaadaysanayo fanduruu eegoo u fiirsada caman taakhuduuna diinakum war cidda aad diintiina ka qaadanaysaan dee ciddii u hela u hela in wax laga qaato ee dee lagu kalsoon yahay ehel jaanibka u aana ka qaata ciddii kale arrinku maaha wax kale khabar kale iyo waxyaala maaha iyo wax kale waa diin arrinkani cilmigani waa diin xadiidku waa diine hakaba qaadanina taas buu yihi fanduruu canman taakuduuna diinakum oo dee kollayna waa kitaabkii shamaalika markuu inoo dhammaanaya waa aharadii uu ku dhameeyeyba وxadثna xadaثna abu jaعفari mحamed بن صباxi qala xadaثna ismaaعيل بن زakriya casharku si ugu socday imaka taraajimtii bal intaa ama raggii waa iska dhaafi can caasim الأxwali waayo waa rag inagu soo noqnoqon doona can ibni sirina waa mxamedkii un qaala wuxu uhi ibnu sirin lam yakunuu may ahayn cidda uu sheegayana waa ciddii uu soo gaadhay صaxaabo uu soo gaadhay way jirtay dee taabiciin ka waaweyneyd isagu waa qolooyinkii dhexe oo dabaqa ka horreysay weliba taabiciintoo ka waaweyn oo taabiciintii ka waaweyneydna waa soo gaadhe kibaara taabiciin iyagu haddaba qolooyinka ama saxaabadii ha noqoto ama kibaara taabiciin eh marka ay axaadiis iyo waxyaale kalama warinayaan dee lam yakunuu may ahayn yas'aluuna can ilisnaadi isnaadka xadiidka lagu warinayay iyo ciddii laga sii maqlay kuwa weydiiya dee saxaabi hadduu warinayo rasuulka ilaahay kaba sheegayna maraasi saxaabi kalunbuu kaba wariyay haddaanu rasuulka ilahay kama maqlin ama uu kaba maqlay marasil saxaabana xujo weeye oo iyaga lama daciifiyo taabiciinta waaweyne haaliban dee waxay kaba warinayeenune hiqaada ahayd saxaabo kale kaba warinayeen saxaabadii bay kaba warinayeen sheekhe taabiciina may lahayna raggaasunbaa u wada sheeqeyaa saxaabadii oo iyaguna dee waatan ay kala duwaniba riwaayadooda kibaara taabiciin ay xujaystaanba ama irsaalkooda haddaba markaa dadkaa hore ee saxaabo iyo ba lahaa mawqtigaas isnaadka ciddan dee xadiidka u sheegayse iyagu ay dee ku kalsoon yihiinna may weydiinayn isnaadka falamaa waqacat markay dhacday alfitnatu fitnadii markay dhacday marka dambe intay fitnadii dhacday dadka ay kala jajabeen ee firqooyin iyo kooxa ay soo baxeen markii hore aan jirin mabaadi'doodii waxoodiina dee u doonaya sanadiyo waxay ku adkeeyaan oo dee kollay cusmaan ibnu cafaan dilkiisii dee fitnadaasi waata kaba bilaabantay khawaarijta soo bixitaankeedii markaasaa dee maxaa soo baxay shiica soo baxdo khawaarij baa soo baxdo dabadoodna markaa dee qadariye iyo waxyaalaa yimiyo naasiba iyaguna soo baxay oo waa asxaab alahwaa iyo firqooyin oo kollay fidadani maaha dee waqcadii jamel iyo waxyaala say dee barhkood kaba fasireen oo dagaalka kaba dhex dhacay ama in waxa weeyaan cali iyo mucaawiye iyo ama caaisho iyo dee jaanibkii laba socdiyo taas waa dad iyagu dee ijtihaadkoodii bay ahaayid ilmanaani waana dadka iyagu qaybtan de wada ahlu sunna unbaabay ahaayeene laakiin fitnada ay kaba dhalatay asxaab al ahwaa inay soo baxaan oo qatligii cuhmaan iyo khuruuju lkhawaarij iyo waxyaalahaasi markii ay yimaadeen ay firqooyin iyo kooxa soo baxeen mid kastaa mabda-oodiiyo waxa ay qabeen doonaya inay faafiyaan ay xoogeeyaanna ayay qaaluu yidhaaheen samuu lana markay maqlaan wax loo sheego axaadiis loo wariyo samuu magacaaba lana anaga rijaalakum warwaadiina raggiina a ka maqasheen noo sheega fa yundaru markaasa waxaa la eegayey marka la magacaabo dhadii warka xadiidka laga maqlay ilaa ahli sunnati dadka iyagu ahlu sunna ahaayo marka ujeeddadu haddii rijaasha la magacaabay ahlu sunno ay yihiin fa yukhadu xadiiuhum baa la qaadanayay wayundaru waana la arkaya oo la eegayay ilaa ahlilbidaci waa haddii dee dadkaa la magacaabay ay noqdaanba kuwaasoo falaa yukhadu xadiiuhum xadiidkooda lagama qaadanahayn lama qaadanahayn bal adigu markaa tadna waa dee arrinkaa hore isnaadka ahamiyadiisa waana inoo soo socdaa isnaadkuna waa dee bal maalan markaan eegno waa ruwaadan xadiidka kala warinaysa ilaa ciddii dee laga soo naqliya la gaadhayo taas baa sanadna la yidhaha isnaadna la yidhaha kolkol way kala farqiyaan bal maalan sida dee imika maqsuudku kaa weeye waa ruwaadda naftoodii duruqdii rijaashii xadiidka warinaysayba weeye taasba weeyaanoo dee xadiidka sugnaanshihiisii ama celintiisii ayaabuu asaas rukni asaasa uba yahay oo waa wixii ama xadiidku inoogu sugnaanayey ama laguba celinayey bal markaa waana dee diintii ayuu kaba mid yahay sida uu markaa horeba ama dee inoo dambaysaba isnaadku oo diin wuxuu kaba mid yahayna waa jaanibka aan sheegayno xadaثna isxaaq ibn ibrahim alxandaliy waa imaamkiina rahwey weeye qaal akhbarana ciisa wahuwa bnu yunusa ina yunus weeye eg markii hore yacni baan soo aragnay la dhowr goor imakana wahuu kaba cabiray waa wax keliya uun oo markan dee hadal aan sheekhiisu odhan ama ruuxna uu doonayo inuu tacriifiyo laakiin uu diidayo inuu sheekhiisa wixii uu ka maqlay wax ku kordhiyo ama sheekadii wixi uu ka maqlay uu kuma kordhiyo ayaa ama yacnii la yidhaha ama huwa la yidhaaha hadalkii markaa uu ka go-ayaa sheekh hadalkiisii oo imika isxaaq ibnu raawi hadduu akhbaranaa ciisa yidhi dee ina ibnu yuunus muu odhane hadduu markaa raaciyo akhbaranaa ciisa ibnu yuunus dee waxaa yeelan laaba hadalkii isxaaq baa yeelan laha tiina muu wada lahayn sheekhii markaa muxuu goy wahuwa bnu yunusa ninkan ciisaanuu sheegayaa ina yunus weeye waa imaam isaguna ee waan arki doonaa caabid ahaa caalim ahaa xadaana alawsaaciyu kollay isaga iyo ibnu idriiska aan aragnay iyo waa ragga taraajibtoodu abu isxaaq asabiicigii aynu soo marayna ayaa u awoowo ciisa bnu yunus ibn abi isxaaq weeye oo yunuskan baa in abi isxaaq isagaba ruwaadu kaba mideeye lakiin ciise iyo ibnu idriiskaas iyo fudayl iyo waa ragga dee bal matalan eega waracoodii iyo xalaal miradkoodi iyo taas kollay taraajibtooda iyo akhbaartoodu ay tahay tan ruuxa bal matalan umuuro ama xaafiska weynba ah ee kollay de adugu qiimaha badan waa dad saalixiin ay ahaayeen qaala wuxuu yihi xadaana alawsaaciy isaguna waa imaamkii waqtiya qaarkoodna madhab dee lahaaba markii dambe haba inqiraado cabdiraxmaan ibni yuxmed waa imaamu waqti isaguna can sulaymaan ibni muusa qaala isaga muqadimadu buu sulaymaan ibni muusa an inoogu sugan yahi meel kale inooguma sugna kitaabka ragga kale laakiin waa raggii kitaabkan qaala wuxuu yihi sulaymaankaasi laqiitu daausan daus baan la kulmay faqultu waxaan idhi xadaanii fulanin hebel baa ii warramay kayta wa kayta ama kayti wa kayti labada xaraka way xarakaysantahay macnaa labaduba way banaantahe taasuu igu warramay kada wa kada iyo kayta wa kayta iyo dayta wa dayta ama dayti wa dayti iyo waa waxyaalo ujeedadu waxay kinaayo ka yihiin wixii dee ama xadiidka ayaa khab ayabay kinaayo ka yihiin oo waxa iyo waxaas ayuu ii sheegay axaadiid caynkaasuu ii sheegay qaala markaa wuxuu ihi daws baa odhanaya in kaana saaxibuka saaxiibkaagu hadduu ya maryan ani a awy beri uu yahay fakud canhu wax ka qaado macnaa waxa waya nin iqa ah oo lagu kalsoonaado oo la ictimaadsado oo diintiisa iyo macrifadiisa lagu kalsoonaado oo nin daabidoo mutqin oo iqa cadaala usugnaantay hadduu yahay wax kaba qaado macnaa meliga wuxuu gaba cabire ninkaa xoolaha leh haddii lala tacaamulayo hadduu wax kaa ammaado ama wax laga iibiyo oo kale dimadiisan iyo waxaanu leeyaha lagu kalsoonaado waa la aaminaayoo kale macnuhuna waa tan oo nin dee markaa xagga ammaanadiisa iyo dabdigiisa iyo idqaankiisa uu yahay in la ictimaadsado sida kaa mari mari'aba ama dee qanigaaba dimadiisa la ysugu haleeyo loo aamino oo kale la aamini karo diin ahaan loo aamini karo dabdi ahaan loo aamini karo wax ka qaada haddii kale laakiin iska ilaali weyo iska da in saaxiibuka mariya ninkan aad sheegaysa uu yidhi waa ninkan ade fulan uu uu ibhaamiyey hadduu xaaladu taa haddii kalena ha ka qaadan weeye macnaa nin hiqa un hadduu yahay ka qaada haddii kalena iska daa وxadثna cبd للhi بن cبدالرحمن الdarimiي qال أخbarana مrوان yعnي بن محمد الدimشقية qال xadثna سعيد بن cبدالعزيز عن سليمان بن موسى ninkii marka dhawadaan qال qلت لdاوusi إنa فuلانا hebel xadaثnii bkda وkda halkii kayta وkayta yidhi ama kayti وkaytina waa caadi baan idhi waa tii buu imika kada وkada yidhi waa isla macnee waxyaalahaasuu iigu warramay qaala wuxu uhi in kaana صaaxibuka mariya fakud canhu waa ta aan soo aragnay xadaana nasr bnu cayin iljahdamiyu waa imaam isaguna kollay qolooyinkan ummahaad kalena ay la wada kulmeen waxna ka wada wariyaan halkana nawowi raggaa inta badan salaaxa iyo taa ku jiroobay iyana dee tarajamadooda waa yar dheereeyaye laakiin halkan waa kooban culimadii mutqiniinta ayd buu ka mid ahaa wuxuu soo naqliyaa almustaciinu bilah khulafadii reer bani cabaas ahayd inuu cid buu usoo diray si waxa weeye bal matalan dee qaadinimo ayuu uga dhigo malaa baqdaad uu yimaado qaadi uga noqdo amiirkii basra basraadan la joogay baa u yeedhay isagoo arrintaa u sheegayo markii uu yeedhay buu buuhi bal waan laabmayaayo ilaahay baan dee khayr kale inuu waafajiyo weydiisanaya markuu gurigiisii ku laabmay nisfa nahaar buu laba ragcadood tukaday buu buuhi oh, markaasuu yidhi allahuma in kaana lii cindaka khayru faqbidnii ilayk ilaaha agtaada haddaan wax khayru ku leeyahay ruxdayda qabo oo seexday oo hurdadiiba kamuu soo toosin laba boqol iyo kontonkii hijirada ahay taas waa qaadidii buu ka ordaya hadda waa intaas eh, markaasay xataa xadaa nasr bn cali ljahdomi qaala xadaana alasmaciyo isaguna kollay waa muqadimadii inoogu sugan yahay meelaha kale inooguma sugnaanayo waa cabdimalik bnu qurayb ninkii dee luqawiga ahaa weeye ee macruufka ahaa ee shahiirka ahaa axadiisa hadda cilmigiisaasna iqada ku ah can ibni abi zinaadi can abiihi ibn abi zinaadkan cabduraxmaan baa la yidhaha aabihiina waa imaam cabdullahi ibnu dakawaan la yidhaha ibn abi zinaad isagu muqadimadun buu inoogu sugan yahay kollayna qolooyin kala duwan baa daciifiya tirmidi iyo cijri iyana waxa weeyaan way adugu iyo malik iyana way xoogeeyaan ama way tawhiiqiyaan ala kulli xaalin muqadimadun buu inoogu sugaya aabihiise abu hurayre markay asaaniiddiisa noqoto asaaniidda kuwa ugu heer sarreeya ayuu kaba mid yahayoo eeama asaaniiddii asaxulasaniid lagu sifeeyey abu zinaad can ilacraj can abi hurayrata waa cabdullahi bn dakan waa laqabkiisii abu cabdiraxmaan baa la odhanaya xataa muu jeclayn baaba la yidhaahay waa nin dee xataa barkood ku magacaabin amiir lmuminiina fi lxadiid isaga abu zinaad ee waa inabkiisii maka kanayna can abihi abihi buu kaba wariyey qaala wuxuu idhi abihi adragtu waxaan soo gaadhay bilmadiinati madiinahan kuwa soo gaadhay miatan waa boqol sheekh ama boqol nin oo kulluhum dhammaantood ma'muunun dad la aamino iyo diintooda marka la eego cadaaladooda marka la eego iyo ammaanadooda iyo runtooda la aamino oo maa yuukhadu laakiin aan laga qaadanayn canhum xaggooda alxadiidu laakiin haddana aan xadiid laga warinayn waxba lagama qaadan jirin sababtuna yuqaalu waxaa la odhanayay kollay imaam maalikna sidan oo kale uu yidhi laysa min ahlihi waa raawigani dee waxaan lahaa laysu min ahlihi laakiin imaka waa mid ahaan ma aha ehelkiisa ujeeddadu dabdi baanay lahayn itqaan baanay lahayn waa rag cibaado lagu yaqaanay salax baa lagu yaqaanay amaanaa lagu yaqaanay laakiin xaggii kale cilmigani dee qabasho fiican iyo xifdi iyo dabd iyo dana jaanibka xirs iyo cinaayo xaggaasuu u baahnaayo jaanibkaa mayla inuu cibaadada iyo isaga go-ay bay ahayd markaasaa la odhanayay ehelkii laga qaadanayay cilmiga ma aha la odhanayo xadiidkii umuurihii kale waa lagu aaminayay cadaalana way u sugnaatay laakiin dee cilmigii baan iyo helahayno cilmigu wuxuu doonayaa arrintaa ka duwan oo cadaaladii haddana inuu dabdi iyo itqaan soo raaco taas buu doonaya haddii kale raggani wixii loo sheegana way iskaba rumaysanayaan way iskaba aqbalayaan sida dee rag saalixiin oo inoo dambeeya arrintoodu ahayd dee dabdiga haddaanay lahaynna aqlaad iyo akhdaabaa kaba imanayso sidaasaan looga qaadanahayn xadaثna mحamed بn abi cmar almakiyu qala xadaثna sufyaan xa وxadaثnي abu bakr بn khaldin الbahiliy wlafظ lahu qala samictu sufyaan bna cuyaynata macnaa waxa weeye sufyaankii hore un weeyaan sufyaankan dambana oo sufyaanka horena waa sufyaan ibnu cuyeyna kalayna tan odhanayno dee intii malaa shamaailkiina waan kusoo ogaanay ciddii joogtay maxamed ibnu abi cumar alcadani almaki haddii uu sufyaan in la yidhaha wax ka warinayo sufyaan thawri mabuu soo gaadhin shaqa iskuma laha soo muu gaadhina waa sufyaan ibnu cuyeyne unbuu wax ka wariyaa ee isagu markaaba haddaad aragto ibnu abi cumar sufyaanku waa sufyaan ibnu cuyeynon waa ku taallaa sufyaanka kale kuma qaldamayo waayo lamamuu kulmin ma soo gaadhin marka laakiin wuxuu leeyahay xadiidka marka ama aharka uu inoo soo naqlinayo laftiga waxa le abubakrin malaa laftiga ibnu abi cumar waa ka dunaa kaas qaala samictu sufyaan ibna cuyaynata can miscarin sufyaan bnu cuyeyna isaguna nin atbaacu taabiciintiun oo dabaqadiisii dee in yarun ka yar horreeyey miscar ibnu kidam waa imaameen ayuu kaba warinayay dabana haddaan kusoo yar kooba hadalkiisii oo kale ibnu mubaarak baa loo tiiriya oo suurtagal cid kalena aynan leedahay man kana multamisan jaliisa saalixan falyalzam xalqata miscar ibni kidami ninkii jaliis saalixa doonaya xalqada ayaanu kaba kicin oo taas halkaasi ajaalis de waa asxaabta halkaa joogtaa waa cilyatlaqwam oo dee cafaaf iyo taas waxyaalaha baydka dambena kuma sugnaan hadda waa misr qaala wuxuuhi waa inoo dambeya insha allahu tacaala samictu sacda bna ibrahima baan maqlay yaqulu xaalu ku qali waa nin taabiciintii ah kuwoodii yaryaraa qaadina ka ahaa madina waana aalu cabdiraxmaan ibna cawf waa sacd ibnu ibrahim ibn cabdiraxmaan ibna cawfba weeye kollay nin qoyskan usro waxoogaaya oo dhowr dee ruwaadaas ah laba weeyaane yaqulu laa yuxadiu ma warramayo oo can rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay ila hiqaatu dadka lagu kalsoonye mooye macnaha ujeeddadu yaa laga aqbali mooye ninkaa hiqada una waxa laga aqbalo